alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacdu cashirkeennaani waa kii labaatan iyo labaad oo ka mida kitaabkii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu taasicatu walarbacuun qisada afartan iyo sagaalaad waxshiyu bna xarbin waa saxaabiga loo yaqaano waxshiyu bna xarbin iyo wa firaasatuhu caqli badnaantiisa inuu yahay nin aada u caqli iyo garaaddeer can jacfar bni camr bni umayata bni damri waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay maca cubaydillaahi bni cadiy bni alkhiyaar ninka la yidhaahdo cubaydullaahi bnu cadiy la jirankiisa ayaan baxayo waa israacnay waxaa israacaya waa jacfar iyo cubaydullaahi bnu cadiy falamaa goortii qadimnaa aan soo gallay ximsa magaalada ximsi loo yaqaan waa magaalo ka mid ah magaalooyinka shaam magaalooyinka suuriya ay ka mid tahay magaalada saddexaad oo xagga magaalo ahaan ugu dad badan weeyaan marka caasimadoo dimashik ah iyo xalab laga soo tago marka la fiirinayo sukaanta iyo dadka deggan waa magaalada saddexaad baa la sheegaa inay tahay aad u dad badan marka ximsi magaalooyinka suuriya ka mid tahay waana arlada dimashik magaaladaasaan soo galnay baa leh qaala wuxuu igu yidhi lii aniga cubaydullaahi bnu cadiy ninkii cubaydullaahi bnu cadiy ibnulkhiyaar ahay oo ila socday haddaan jacfar ahay ayaa wuxuu igu yidhi hal laka ma kuu sugnaato ma samaynaysaa fii waxshiyin waxshiyi bna xarbin nas'aluhu inaan weydiinno can qatli xamzata xamsat bna cabdimualib suu u dilay dilkiisa su aala wuxuu i weydiiye ma yeeli kartaa inaad ii raacdidu aynu weydiino waxshi ibnu xarbi leanna xamse isagaa dilay siduu u dilay inaan wax ka weydiinno qultu waxaan idhi biyo nacam haa waa weydiin karnaa bi wax dhiba male waxshi ibnu xarbi waa weydiin karnaa hawsha asagaa nin xabashiyu ahaa ninka la yidhahdo waxshi ibnu xarbi wuxuuna mawlo u ahaa jubayr ibnu muطcim baa xoreeyey shardiguu ku xoreeyana waa arki doonaa insha allahu tacaala wa kaana waxshiyun waxshi wuxuu ahaa yaskunu mid degan ximsa magaalada ximsi loo yaqaana ayuu deganaa fa sa'alnaa waan weydiinay canhu xaggiisa dadkaan waraysannayoo ninkii waxshi yahaa magaalada inuu degan yahaan maqla laakiin meel gooniyo hadda uu ka degan yaha ma naqaana ninkaa ha nala tuso fa qiila waxaa nala ku yidhi lanaa annaga huwa asagu daaka kaas weeyaan fii dilli qasrihi sartiisa iyo gurigiisa hooskiisa ku sugan gurigiisa hooskiisa asagoo harsanaya le okaa waa ninkaa gurigiisa harsanaya ninkii waan fiirinay baa liihi kaannahu waaba asagoo xamiitun aad moodid dhalo camal waxaad mooddaa ninkaasu nin dhalo camal ah xamiid waa faciiloo calaa wasni rakiif oo kaleeto weeyaan qaala wuxuu yidhi fa ji'naa waa nimid xataa waqafnaa ilaa aan soo dul istaagnay calayhi dushiisa biyasiirin wax yar meel u jirtaan soo istaagna fa sallamnaa waan salaanna fa radda wuu naga celiyey assalaama salaamtii oo salaantii buu naga qaaday qaala wuxuu yidhi jacfar wa cubaydullaahi cubaydullaahi ibnu cadiyo ila socdana muctajirun mid ku duuduuban weeye bicimaamatihi cimaamaddiisa labada nin oo wada socota cubaydullaahi ninka loo yaqaan maaskaraati ahaan camal weeyaan oo madaxaa u duuduubanba cimaamadduu isku duuduubayba maa yuraa lagama arkaynin maa yaraa muusan arkaynin waxshiyun waxshi ilaa caynayhi labadiisa indhood maahane iyo wa rijlayhi labadiisa lugood intaa keliyaa ka muuqata labada indhood bes iyo labada lugood intaasaa ka muuqata inta kale waa u qarsoon tahay ninka la yihahdo cubaydullaahi faqaala cubaydullaahi cubaydullaahi baa wuxuu yidhi ninkii isqariyey ah yaa waxshiyu waxshiyow atacrifunii may garanaysaa qaala wuxuu yidhi jacfar fa nadara waxshi wuu eegay ilayhi cubaydullaahi xaggiisa ayuu fiiriyey uma qaala waxshi wuxuu yidhi laa maya ma ku garanayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye ilaa annii anugu laakiin aclamu waxaan ogahay anna cadiya bna alkhiyaar ninka cadiyu bna bnalkhayaar loo yaqaano khiyaar tasawaja inuu guursaday imra'atan qof dumar ah taasoo yuqaalu la odhan jiray lahaa iyada ummu qitaal ummu qitaal bintu abilciis ayaa la odhan jiray ummu qitaal bintu abilciis fa waladat waxay u dhashay lahu asaga qulaaman cunug bimakkata maka ayayna meeshaasi ahayd oo maka dhexdeeday ahayd fa kuntu waxaan ahaa astardicu mid nuugma u dalba lahu wiilkaas istirdaaca waxaa la yidhaahdaa waa talaba lahu man yardicuhu man yurdicuhu wiilku inta qaada markuu dhashay buu magaalada kula wareegayaa wuxuu leeyahay war islaan nuujisa inankan ayana kharash iyo mushaar lagu siiyo ma la helayaa marka intaan qaadaan wareejin jira maka dhexdeeda buu fa xamaltu waan qaaday daalika kaas algulaame ee inanka ah maca ummihi hooyadii la jirankeeda xaalo uu yahay fa naawaltu waan u dhiibay haa hooyadii iyaahu wiilkii baan u dhiibay falaka annii waaba anigoo nadartu eegay buu yidhi ilaa qadamayka labadaada gammadood lugahagaas aan fiiriyey waagaan ma ka joogi jiray wiil dhashay oo intaan qaaday markii dambeetana hooyadii aan u geeyey lugihiisii bay ileegyihiin bu laakiin qaarkaaga hore dee waaba qarsoon yahayba ayib riwaayada ibnu isxaaq baa waxay ahayd inuu yidhi markuu yidhi may garanaysaa wallaahi maa ra'aytuka mundu naawaltuka ummuka ummuka ummaka sacdiyata wallaahi markuu arag buu yidhi mana ku xasuusto waagii aan kuu dhiibay buyidhi hooyadaadii reer bani sacd oo ku nuujin jirtay oo meesha diidiwa la yidhaahda joogtay waagaasaa isugu keendambaysay buu ugu yidhi buu yidhi fa innii naawaltukahaa wa hiya calaa baciirihaa waan kuu dhiibay buu yidhi hooyadaa iyadoo welibaa radneefkeeda geelaa dul saaran ayaan kugu wareejiyey wayna ku qaadatay waxaan hadda fiirshay buu yidhi lugahaan mar haddaan lugahaagii fiiriyeyna u malayn mahayo lugihii waagii aan dhiibay maahana lugo kale inay yihiin buy talow imisaa ka soo wareegtay wiilkaa yarkaa hoo dhashay markuu wareejiyey iyo maanta marka loo imaanayo taqriiban abbaar ah ahaan culimmadu waxay leeyihiin konton sana u dhaxaysa konton sano nin jira hameennadii uu dhashay lugihiisoo uu fiiriyey bas buu hadda soo firsoocaya wuxuu leeyahy waa konton jirkaagaas ninkaagaas ah lugihiisii weeye lugahaasi meeshaas iga muuqda halkaasuu marka eega saasuu ku yidhi saasuuna u fiiriyey ayib qaala wuxuu yidhi jacfar kashafa wuu fayday cubaydullaahi cubaydullaahi baa wuxuu fayday can wejhi wejigiisa cubaydullaahi awal wejigaa u qarsoonaaye mar haddii la gartay wejigii ayuu ka qaaday maradii u saarnayd oo maradii maradiibuu iska qaada wuxuu sameeyey ka bacdi hadduu maradii iska qaaday uma qaala wuxuu yidhi alaa tukhbirunaa miyaadan nooga warramayn biqatli xamsata xamse dilitaankiisa miyaadan warbixin naga siinayn qaala wuxuu yidhi nacam haa waan idinka siinayaa riwaayada dayaalisi baa waxay ahayd inuu yidhi sa uxaditukumaa kamaa xadadtu rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam xiina sa'alanii haaho waan idiin sheegayaa sidii nebi muxamedba markuu i weydiiyey xamse saan u dilay aan ugu warramay baan idinkana idinku warramaya inna xamsata saxaabiga xamse loo yaqaan qatala wuxuu dilay tucaymata ninka loo yaqaana bna cadiyin ibni alkhiyaar tucaymata bnu cadiy ibni alkhiyaar ninka la yidhaahdo ayuu dilay bibadirin dagaalkii bader buuna ku dilay fa qaala wuxuu igu yidhi lii aniga mawlaaya kii ii xoreeyey oo sayidkayga ahaa markaasna weli muusan xoroobin jubayr bnu mucim ahaa jubayrkii ina mucim ahaa in qatalta waxshiyow haddaad soo dishid xamsata saxaabiga xamse loo yaqaan bicammii adeerkay haddaad u soo disho ugu soo aargudid fa anta adugu xurun xor baa tahay buu ugu yidhi addoonnimo maalinkaasaa kugu dambaysa laakiin xamse meel iga soo saar adeerkii buu dagaalkii badar ku dilay qaala wuxuu yidhi falamaa goortii an kharaja ay soo baxeen annaasu dadku annaasu yuu ula jeedaa waa quraysh iyo ciddii la socotay dagaalkii uxud baa loo socdaa caama caynayn sanadkii uxud caama caynayn ay sanata uxud waa sanadkii uxud wa caynaynna jabalun buur weeye oo bixiyaali uxudin uxud dhinaceed kasoo horjeedkeedaa ku taalla buur weyn oo ayana uxud ka soo horjeeda buurtaas ayadaha caynayn loo yaqaanaa baynahu buurtaas iyo wa baynahu uxud waxaa u dhexeeya waadin waadi kharajtu waan baxay buu yidhi maca naasi dadka la jirankooda waa quraysh ila alqitaali dagaalkii ayaanan u baxay buu yidhi riwaayaad waxay sheegayaan qaarkood inuu yidhi laa uriidu alqatla walqitaala ilaa xamsa cid aan doonayo inaan la dagaalamo aan doonaya ma jirto cid kaloo dilkeeda aan rabaana ma jirtee nin baa i meelaysan buu yidhi xamse la yidhahdo i calaamaysan ninkaa un baan raadinayaabi ayib muxuu sameeyey wuxuu yidhi falamaa goortii anistafow dadku ay u sinteen lilqitaali dagaalka oo dagaalka marka la dagaalamayo ciidamada gaalada iyo kuwa muslimiintu waa la isu soo baxaya waa la isu safan kharaja waxaa soo baxay sibaacun nin sibaac loo yaqaano sibaac ibnu cabdilcuza alkhusaaci baa loo yaqaan faqaala wuxuu yidhi hal min mubaarizin qof ii soo muslim oo ila dagaalamaya ma jiraa caryaa ii soo baxa buu yidhi intuu gaaladii ka soo dhex baxay wuxuu leeya caryaa ii soo baxa qaala wuxuu yidhi jacfar fakharaja waxa qaala waxshi wuxuu yidhi fakharaja waxaa u soo baxay ilayhi ninkii sibaac ahaa xaggiisa xamsatu bnu cabdilmualib xamsihii ina cabdimualib ahaa ayaa soo baxay una soo baxay ninkaas sibaaca inuu la dagaalamo fa qaala xamsa wuxuu yidhi yaa sibaacu sibaacu yabna ummi anmaarin ina ummu anmaar wiilkeediiyow muqaticati lbuduuri buuryada tii jari jirtay wiilkeediiyow tii gabdhaha gudi jirtoo buuryada goyn jirtay taasi kay dhashayow atuxaaddu miyaad la dagaalamaysaa allaaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam xamse wuxuu samayn rabaa dagaal ficil ahaan ah iyo mid qowl ahaan ah qowl ahaan wuu la hadlayaa wuxuu leeyahay waryaa ma ilaahiyo rasuulkiisaad la dagaalamaysaa waxaan aad la dagaalamaysay ciidanka nebi maxamed baa ku jira sala allahu alayhi wasalam wuuna caayayaayo warka waa bahdilahayaa ficil ahaanna waan arki doonaayo wuu dilay riwaayada dayaalosibaa waxay ahayd markii sibaac intuu soo baxay yidhi caryaa ii soo baxa baa waxaa soo baxay buu yidhi xamse moodaa mooddaa biyo rati madow bacda intuu la egyahay buu yidhi neef laf weyn baad mooddaa geela intuu dadka ka weyn yahay xamse nin aad u laf weyn buu ahaa nin allaala dagaalkaa markuu dhacay qof allaalo qofkay dagaalkaa isaga hor yimaadaanna isla markaba caalsaarayntu ka qaadanayaa waa dilayaa buu nin kastoo xamse ku su-aada kow kow kow uu kala siin markaasaa laftirkayga wadnaha lay dhaafay cabsi ruuxaanu muxuu ah xorayn baa meesha ka soo raadsadaye qofkan qof allaala qofkii ku hor yimaada jibaaxayoo dilaya armaaba maanta lagugu sabaaba lagugu sababaaba aad baan uga hibaystay buu yidhi marka wuxuu kaloo ibnu isxaaq sheegay wuxuu bilaabay markuu soo baxay xamse dadka inuu ugu hanjabo oo ku gulgulo seeftu watay uu ku gulguulo ibnu caa'id asagu wuxuu wariyey waxaan arkay buu yidhi nin nin allaala ninkuu isku dayaba dilaya oo kow kaga siinaya markaasaan waxaan ihi warkan muxuu ahaa dadka baabi'iyey saa ligu yidhi buu waa xamsi markaasaan idhi ninkaan raadinaya waa ninkaan ninkaan dadka baabi'iyey oo laayaanka aho dilaaga ah ninkaas unbaa wuxuu yahay ninkaan raadinayo xaajadaydu ay ahayd isagaan raadinayo magaciisu ugu yeerayaa sibaacu haddana hooyadiibuu ugu yeero yabna ummi anmaar ummu anmaar islaanta loo yaqaan wiilkay dhashayow haddana wuxuu sheegay wiilkaas hooyadii sifo iyo tilmaanay lahaan jirtayoo ree makay gabdhaha yaryarkaa marka la gudayo u gudi jirtay marka badargana waxaa loo yaqaanaa qofta dumarkaa marka la gudaya ilmaha yarka ah waa qibcada iyo gobolka yarkaah oo farjiga laga jaro weeyaan marka la gudayo ninkii la yidhaahdo ibnu isxaaq baa wuxuu leeyahaa hooyadii marka sidaasay ahayd dumarkay reemaka u gudi jirtay carabtuna markay nin rabaan inay caayaan oo weliba ay dhulka la gooyaan meelahay ka galaan bay ka mid ahay kii hooyadii dumarka ay gudi jirtayow baa la yidhaahdaa macnaha xirfad fiican maaha xirfaddaad ku soo kortay weeye qaala wuxuu yidhi waxshiyu uma shadda wuu weeraray xamse calayhi ninkii sibaac ahaa ayuu weeraray fa kaana fa kaana wuxuu ahaaday ka amsi daahibi shalaydii tagtoo kaleu ka ahaysiiyey hal maruu inta ninkii ku soo booday baad waxaabaad moodaaba ninkaanu shalay inuu dhintayba jow wuu kala siiyey ninkiiba shalaydii tagtoo kale say u dhammaatay buu ninkaana noloshiisi u waayay hal maruu ka takhallus qaala waxshi wuxuu yidhi wa kamantu waan u dhuuntay buu yidhi dhufays baan u galo meel baan isugu fooda ugu qabtay kamantu miimka waa la kordhigayaa ay ikhtafaytu wey waan isqariyi lixamsata xamso taxta sakhratin geed ee dhagax sibsib ah oo weyn meel waxa weyaan hoostiisa ah ayaan galay buy dhagax weyn oo sallax ah ayaan hoosta ka galay buy meeshaasu marka rabaa inuu ka shiisho falammaa goortii danaa uu ii soo dhowaaday minii aniga xaggayga ramaytuhu waxaan ku tuuray buy bixarbatii eebadaydii eebadii aan watay hal mara ku ganay buy fa adacuu waan dhigay buu yidhi haa ayada fii unnatihi halkaa tada waa la godayaa nuunkuna waa shadan yahay fii unnatihi aunna laba meelood lagu macneeyaa in la yidhahdo waa alcaana waa gumaarku meesha timaha le weeye timuhu ka soo baxan timooleyda ah waxaa kaloo sunnada culammada qaar ku fasireen waa maa bayna surati walcaana meesha timuhu ka soo baxaan iyo xudunta inta udhexayso gumaarkaas ah intaasaan kaga dhuftaybiy dhag kaga siiyey xataa kharajat ilaa xarbadii ee ka baxday min bayni warikayhi labadiisa simood labada miskood bartankooda ayay ka baxday waa dareemi kartaa nabarka inta halka gumaarkaa kaaga dhacay oo intii oo dhan la sii baxay sinaha iyo dhabarka gadaashiisa hal mara ka booday waa dareemi kartaa qaala wuxuu yidhi waxshi fa kaana daaka kaasi wuxuu ahaa alcahda ogaanshahaygii bihi xamse aan ogaa maalinkaasi xamse isugu kaay dambaysay haddaad wax iga weydiiseen inaad nabarkaa ku dhuftay asna naftu ka baxdo isugu kaaya dambaysay falamaa goortii rajaca ay noqdeen annaasu dadkii dadkii naas naaskan uu sheegahay waa quraysh oo maka ka soo duushay markii marka ree maka ay noqdeen oo uxud ay ka noqdeen oo maka u noqdeen rajactu waa noqday bimacahum la jirankooda fa aqamtu waa nagaaday bimakata mako xataa fashaa ilaa uu baahay oo faafay fiihaa maka dhexdeeda al islaamu islaamku uma kharajtu waan ka mako muxuu maka uga baxaya riwaayada ibnu isxaaq baa waxay sheegtay inuu yidhi falammaa fataxa rasuulullaahi makkata harabtu ila daa'if markuu rasuulku inta maka soo galay maka uu la wareegay aniguna maka aan joogo dhiigyacabna aan ahay nin wanaagsan dilay waan cararay bu waa isaga carara magaalada daa'if ayaan galay buy fa arsaluu way soo direen qolyihii reer daa'if iyo qabaa'ilkii ilaa rasuulilaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama xaggiisa rasuulan dad wafdiyaalhay soo dirsadeen qabaa'ilkii baa marka waxay bilaabeen maka hareeraheeda ayay deganaan jiray inay islaamaan oo qolo walba ay soo dirsanayaan dad wafdi ah nebigaa loo imaan nebigay la heshiinayaan islaamnimaday qaadanayaan tolkood bay fariinta u gudbinayaan sidaas ayay samaynayeen marka arrinkaasu markuu dhacay oo dadkii ay wafdi soo dirsanayaan ba anigii waxaa isugu kay timid bi naftiiba ay qabatay aad baan u cabsaday waxaan isir bay alaylahi balaayaa kuu taalla dhibbaa ku soo wajahaya waa lagu dili doonaa dadkii islaamkiiba wada galeen magaaladaa joogtayna lagaala wareegi aad buu u cabsaday marka muxuu sameeyey riwaayada ibnu isxaaq baa waxay ahayd falammaa kharaja wafdu طaa'ifi liyuslimuu taqamat calaya almadaahibu markay dadkii reer daa'if iyo qabaa'ilkii nebiga soo aadeen say u islaamaan meel allaala meel aan jira iyo madaahibtii iyo waddadaan mari lahay o dhan baa isaga kii ciriyeentay buu fa qultu waxaan idhi alxaqu bilyamani aw ishaami aw hayriha talow xaggee u carara maka la qabsay oo madiino waxa weya awalbii dowlad uga dhisnayd oo daa'if qabiilkii deganaaya aad ku soo carartaa iyagaba hadda islaamaya talow yaman ma u cararaa maya shaam ma u cararaa maya meel kale ma u cararaa isla hadal baan bilaabay buu fa qiila waxaa la igu yidhi li aniga innahu ninka maxamed loo yaqaano aad saa uga baqaysid laa yahiiju ma cabsi geliyo arrusula dadka wafdiga ah oo u yimid oo wafdi ahaan ugu yimid nin cabsi geliyo iscaaj iyo cabsi ku abuura maaha dadkan marka odayaasha ahoo wafdi ahaanta ugu tegaya raac ma lagu taabanaye qaala wuxuu yidhi fa kharajtu waan baxay macahum la jirankooda ayaan baxay bi qolyahaasaan raacay xataa qadimtu ilaa aan soo galay u soo galay calaa rasuulillahi rasuulka alla sala alla aleyh wasalam falamaa goortii ra'aanii uu arkay oo nebigu ishay saaray qaala wuxuu yidhi a anta adugu waxshiyun waxshi miyaa tah qultu waxaan idhi nacam haa qaala wuxuu yidhi anta adigu miyaa qatalta dilay xamsata xamso anta adiga miyaa qatalta dilay xamsata xamso qultu waxaan idhi bu qad kaana waxaa ahaaday min alamri arrinka xaggiisa xaaluu ka ahday maa wixii balaqaka soo gaaray warku waa siduu kuu soo gaaray nabiga allow nebiga marka wuxuu yidhi towxiidka i qaba nebiga allow siiyo towxiidkaa loo qabtay wuu islaama marka markuu islaamay qaala nebigu wuxuu yidhi fa hal tastadiicu ma awoodaa an tuqayiba inaad iga qarisid wajhaka wejigaaga cannii xaggayga islaam islaamnimadaadu dembiga hore way kaa dhaafi laakiin wejigaagaan inaad iga qarisid ma ii samayn kartaa intaa keliya nabi maxamed baa ohanaya sal aley wasalam riwaayadee baa waxay ahayd wuxuu igu yidhi nabi moxamed qib wajhaka cannii orodoo wajigaaga iga qari falaa araaka yaana ku arkin buu dib dambe yaana ku arkina wejigaaga iga qari dayaalisi wuxuu kaloo siyaadiya nebi moxamed baa wuxuu igu yidhi buu yidhi wejigaaga iga qari yaana ku arkin soo ma muxuu samayn jira waxshi wuxuu leeyahay fa kuntu attaqii an yaraanii waxaan aada isaga ilaalin jiray inuu nebi maxamed i arko isha isaarabi sal lay slam waana la joogaay magaaladu la jooga waa isla joogaan mar allaala markaan arkaan ka leexanayaab muxuu uga leexanayaa nebi maxamed warkiisuu fulinayaa sal alay waslm oo nebiga wuxuu yidhi oradoo wejigaaga iga qari marka waa ruux mu'min ah ilaahiyo rasuulkiisa rumaysan toobad keenay saan arki doonno xaggana wuxuu fulinayaa nebi maxamed warkiisi oday iyo wiil ishaysta oo is-dhalay baan hadda ka horgartooda wax ka gala marka odaygaa wuxuu yidhi magaalada meeshaan ka deganahay oo gurigaygu kaga yaallo wiilkaygu hadduu yaqaan anaa ka khaldan bi waa winin weyn marka ninkaad ileedihiin la heshii iyo waxa weeyaan raalligelin waxa weyaan ka qaado magaaladaba meelaan ka deganahay ma yaqaan magaladana waa ila joogaabi wiilkii baan waraysanno waxaan war iska warran waa runtiis biir aabahay meeluu magaalada ka degan yahay ma aqaan laakiin waxaad i weydiisaan maxaa sababay inaan sidaas sameeyo aabbahay gurigiisa aqoon waayo baarrinima iga keentay asagaa wuxuu igu yidhi maandhow haddaad ducadayda rabtid gurigayga ha imaan iyo meelaan joogo haddii kale waan ku habaaraya labadaasaan marka u door leeyahay in la i habaaro oo aan mustaqbal seego iyo ina aabbahay gurigiisoo daris ilo aho magaalada xaafadahan uu ku yaalla meel uu ku yaalla iyo meel uu ka soo jeeda midnaana aqoon tanaan door biday marka anugu caasi maahaya aabbaa caasi uga ahbu sidaasuu leeyahay asagu nebi moxamed marka saa maaha sal lay slm lakiin saxaabigaani wuxuu leeyahay nebi maadaa maadaabuu yidhi wejigaaga iga qari inaan wejigayga tusaan diidanahay mar allaala markaan arka waa ka dhuuman jir nebiga sal aley wasalam goormuu hawshaa ka baxay ibnu caa'id wuxuu sheegay inuu yidhi famaa ra'aanii xataa maata nebi maxamed dib damba ima arag ilaa uu ka dhintaybi sidii ayagoo u kala maqan baa la kala geeriyooda nebi maxamed iyo iyo ninka la yidhaahdo waxshi dabcan waxshi nebiga wuu arki jiray laakiin asaga ka dhuundhuuman jiray qaala wuxuu yidhi fakharajtu waan baxay falamaa qubida markii la oofsaday rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama oo fa kharaja uu soo baxay musaylimatu lkadaab ninkii musaylamo ahayoo beenta badnaa waa nin reer bani xaniifa ah oo carbeed oo wuxuu ahaa nebinimo sheegtay wuxuu yidhi nebi moxamedna waa nebi ana nebi baan ah asna waa rasuul ana rasuul baan ah sidaasuu yidhi ninkaasaa marka soo baxay waa lala dagaalamay abubakar baa dagaal ku qaaday waana la dila markii dambe qultu waxaan idhi buu yidhi markuu kaasi soo baxay la akhrujanna waan baxayaa ilaa musaylimata ninka musaylimo la yidhaahda xaggi aqtuluhu xaala aan dilayo fa ukaafi'u waan ugu abaalgudayaa bihi asaga xamsata xamso xamsaan ugu abaalgudayaa buu dabaraani baa wuxuu sheegay markii nebi maxamed uu ku yidhi wejigaaga iga qaribu wuxuu u raaciyey inuu yidhi yaa waxshiyu ukhruj faqaatil fii sabiilillaahi oradoo bax jidka ilaahay ku dagaalan jihaadka gal muslin maadaabaad noqotay kamaa kunta tasuddu can sabiilillaahi hadda ka horba jidka ilaahay inay dadku soo aadaan oo hanuunaan ayaad ka hor istaagi jirtay ilaa heerka uu ku gaarsiiyey inaad awliyada ilaahay leysidoo xamsa uu ka mid yahay cagsigeed maanta sameeyo diintaas ilaahay u gargaaroo orodoo ayada ku dagaalamo dhaaf muxuu sameeyey qaala waxshi wuxuu yidhi fakharajtu waan baxay macannaasi dadka la jirankooda fa kaana waxaa ahaaday min amrihi musaylima arrinkii xaggii xaaluu ka ahaaday maa wixii kaana ahaaday arrinka uu leeyahay arrinkii musaylimo ahaaday waa maxay dadkii buu la dagaalamay saxaabo badan oo saxaabadii nebiga ayuu laayay sala allahu calayhi wasalama waqca iyo dagaal dhacay darteed markii dambeeto ilaahay baa muslimiintii guul siiyey musaylimatu lkadaabna waa la dilay ayib qaala wuxuu yidhi fa waaba ayadoo rajulu nin uu yahay fa idaa waaba iyadoo rajulu nin qaa'imun uu taagan yahay fii thalmati jidaarin ay fii khalali jidaarin meel derbiya dalduleelkeed baan waxaan ka arkaybu nin taagan kaannahu ninka waxaad mooddaa jamalun rati ama awr awraqu oo bacda awr madow bacdaad mooddaa thaa'iru ra'si oo madaxu waxa weeyaan taagtaagan yihiin timihiisu timo isku duwan oo shallaysan maahane timo taagtaagan oo raama ayuu leeyaha ayib qaala wuxuu yidhi faramaytuhu waxaan ku gamay bixarbatii eebadaydii ayaan ku taagay buu yidhi fa adacuhaa waan dhigayey buu yidhi bayna hadiyayhi labadiisa naas bartankoodaan dhigay xataa kharajat ilaa ay ka baxday min bayni katifayhi labadiisa gara bartankooda mar walba ragga horeu ka tooganaya xamse xaggee u ka toogtay horuu ka soo toogtay gumaarku kaga dhuftay miskahii ka booday kana labada naas bartankoodu kaga dhuftay gadaal bayna ka booda ninkaanu xabashi buu ahaa wuxayna caan ku ahaya in baa la yidhahdaa shiishka iyo qaabka wax loo toogto aad buu u yaqaano ma seerayn jirin qaala wuxuu yidhi wawahaba waxaa booday ilayhi xaggiisaa waxaa u soo booday rajulunin oo minal ansaari ansaar ka tirsan fa darabahu wuxuu ku garaacay bisayfi seef buu ku garaacay calaa haamatihi bartaa maskaxdiisa ahoo basada ah madaxa bartankiisa meeshaasuu ninkii ansaare seef kaga garaaca musaylimoo dhaawaca oo anugu aan dhaawaca intuu u yimid ayuu seef madaxa kaga garaaca riwaayaadka qaar baa waxay sheegayaan sida abu dawuud adayaali si uu sheegay ninkan ninna waa dhaawacay oo wuxuu ahaa waxshiyu ibnu xarbi ninna waa dhibibtiray oo wuxuu ahaa nin ansaareed yaa dilay waxshi baa wuxuu yidhi farabuka aclamu ayunaa qatalahu ilaahay baa garanaya buu labadayada kii dilay fa in aku qataltuhu faqad qataltu khayra annaasi wa shara annaas ninka ilaahay musaylimo uu ku saliday oo dilay haddaan anugu ahay dadkan ninkii ugu khayr badnaana anaa dilay ninkii ugu sharka badnaana anaa dilay ninka ugu khayrka badan uu dilay waa xamsi dadkii u akhyaarta ahaa dilay ninka ugu sharka badanna waa ninka nebinimada sheeganaya marka hawshaasuu leeyahy qaabkaasuu sheegay qaala cabdullaahi ibnu alfadli wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qaala cabdulaahi ibnu fadli baa wuxuu yidhi fa akhbaranii waxaa ii warramay sulaymaan ibnu yasaar annahu asagu samica inuu maqlay cabdallaahi bna cumara cabdullaahigiina cumar ahaa yaquulu xaaluu leeyahay faqaalat waxay tidhi jaariyatun gabar yar calaa dahri beytin guri dushiisna ku sugnayd waa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiyow qatalahu waxaa dilay alcabdu addoonkii al aswadu ee madoobaaba amiirulmu'miniin dilay bukhaari iyo xadiidkan wariyey gabadhaanu maxay tahy amiirkase la sheegaya muxuu yahay mu'miniintase la sheegaya maxay maxay yihiin gabadhaani waa gabar gaalad ah waxayna rumaysan tahay inuu nebi ilaahi yahay musaylimatulkadaab kooxdiisay ka tirsanayd ayadii marka waad ogaatay amiirka ay sheegaysaay waayo waa musaylimo laftirkiisa mu'miniinta ay sheegaysa waayo waa musaylimo kuwa rumaysan dad ilaahay rasuulkiisa rumaysan ma aha dadkii musaylimatulkadaab rumaysnaa bay waxay leedahay mu'miniinta amiirkoodiiyow qaabkaasay u hadlaysaa su-aasha meesha taallaa waxaa weeye ninkaanu amiirulmu'miniin waa iskala sarreeyey oo rasuulnimuu sheeganaya iyo nebinimo yaa nebiyallaahi iyo yaa rasuulallahi baana loogu yeeri jiray sidee marka loo odhan karaa amiirulmu'miniin culimmadu waxay leeyihiin xaafid ibnu xajarna uu sheegay ruuxii ugu horreeyey oo amiirulmu'miniin lagu magacaabo cumar ibnu khadaab buu ahaa ruuxii ugu horreeyey oo lagu magacaabo cumar ibnu khadaab ayuu ahaa cumar ibnu khadaab iyo lkadaabna waxaa dambeeyey cumar bnu khadaab baa dambeeyey leanna muslimo wakhtiga la dilayo waa wakhtigii waxa weeyaan abubakar uu xilka haayey ayib see loo xallinayaa marka waxaa loo xallinayaa mu'miniinta hortay ula jeeda waa inagii sheegnay oo asaga dadka rumaysan bay mu'miniin u yaqaanaan asagana waxay ugu idlaaqday amiirulmu'miniin asxaabtiisu dee wuxuu u yahay madax iyo hogaamiye oo dhankaasi amiirnimada ka wadaa waa ninkii ugu sarreeyey muminiinna waxay ugu ugu sheegtay saxaabadiisa iyo dadkiisa dee asagay rumaysan yihiin xadiidku muxuu inoo faa'iideynayaa wuxuu xadiidkaani ina tusinayaa oon ka qaadanaynaa ilaahay waxa uu ku arsaaqay waxshi ibnu xarbi oo ah fadli iyo dakinnimo iyo caqlinimo weliba aad u xeel dheer iyo geesinimo inuu xamse dilay inuu dilay ninkii la odhan jiray musaylimatulkadaab ninaan baqin inuu ahayo aad macangag u ah nin aad u maskax badan inuu ahayo konton sano ka hor wiilkii dhashay oo lugihiisa fiiriya hal mar ah iyo laba jar iyo wax la mid ah inuu weli garanayo uu leeyahay lugahan waa lugihii waaga aan arkay taa horta xadiidku waa inoo faa'iideynaya wuxuu xadiidkuina tusinayaa fadaa'il badanoo uu leeyahay xamsatu bnu cabdilmualib kow fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah inuu yahay shahiid jid ilaahay lagu dilay fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah inuu ahaa nin geesi aho markii dagaalka la isu soo saftay ninkii koobaadoo soo baxay uu noqday ninkii gaalkaana saa uu kaga takhallusay waxaa fadaaishiisa ka mid ah geeridiisu inay saamayn ku yeelatay nebi moxamed sala allahu aleyh oo ninkii dilay markuu uga warramay uu yidhi wejigaaga iga qari nebi welima iloobin sal alla aleh walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa xadiidkaasu ku tusinayaa saaxiibkaaga iyo walaalkaaga muslimka ah oo ama qaraabadaada ah amaad isku fiican tihiin qofka dhib u geysta uusan galabsan waxaa laga yaabaa intay hawshaasi saamayn kugu yeelata qalbigaaga inuu wax ku reebo urug iyo xanuun inuu ku reebo waa dhici karta kana laazimi mayse taasi qofkaasi inaad dhan walba lagaga hijroodo hijradii manhuyun canuga ahaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey islaamka qofku uu islaamo wixii ka horreeyooo dembi u galay islaamkaa ka dhaafa sababtu waxa weeye haddayna hawshu saa ahaan lahayn xamse waa loo dili lahaa waxshi laakiin waxaan loo dilin oo faraha looga qaaday islaamnimadii dambe uu islaamaha waxay burburisay dembiga hore uu galay xadiidku wuxuuna tusinayaa dagaal marka lagu jiro xaala dagaal in la digtoonaado weligaana ruux cadowgaaga aadan dhayalsan waxay culimmadu leeyihiin qaarkood waxaa maalinkaa mustaxiila ah xamse inuusan arag wax dhowr jeer bu arkaa laga yaaba laakiin wax dana kama gelin huur iskama saarin addoon inuu yahay iska madoowa xabashigo meesha iska taagan unbuu ka soo qaada marna maba soo roganba ninkaana makri kula maaganoo ku dilayaba sibaac iyo ragga la midka o qaraabada yihiinoo wada dilaaga halyeyga ah raggaasuu fananayo laynayay marka ha yaraysan dagaal yaraysi ma lehe xadiidku taasna wuu inu tusinayaa waan ka faa'iidaysanaynaa alqisatu lkhaamia khamsuun qisada kontonaad xadiidu ummi zarcin waa xadiidka ummu zarci can caaishata waxaa laga wariyey qaalat waxay tidhi jalasa waxaa fadhiistay ixdaa casharata imra'atan ixdaa casharata koob iyo toban imra'atan ee haween fa tacaahadna waxay ku ballameen oo wa tacaaqadna ay ku heshiiyeen allaa yaktumna inaysan qarin min akhbaari aswaajihinna raggooda wararkooda samaan iyo xumaanba shay-an inaysan waxba ka qarin koob iyo toban haweenoo shir jaraa'id haya oo koob iyo tobankooduba shirkaas uu ku saabsan yahay qof walbay ninkaaga waxaad ka og tahay bannaanka soo dhig hadduu wanaagsan yahay wanaagiisa sheeg hadduu xun yahayna ceebtiisa bannaanka soo dhig iyo qisadan caaishaa warinaysa waa qiso dheer ayadoo da-yar dumarkan horta waa dumar gaala ah waxayna ahaayeen reer yamaneed waana jaahiligii nebi moxamed ka horreeyey waqhtigiisaba sal alla alayhi wasalam caaishaa u sheegtay nebiga sal alla alayh wasalam wakhtigay u sheegaysaa waa bacdalcishe sida awgeed buu wuxuu u baabaystaa imaamu tirmidi baabu samari maca alehli ehelka in lala caweeyo waa miinkii baalcisho reerku hadday sheeka iyo xoogaa tanafus iyo wax u baahan tahay la yidhahda haye maxaad haysaa soo dah inaad tirnaa naga aamus warkii baa kaa batay wax waalan baa tahay maxaad la daldalmaysaa mahaysaas ma ah wakhti sii dhan baad ka maqnayd danahagaad ku maqnayd ayaduna labi iyo tobankii maanta xabsi camal bay ah gurigaasay joogtaa ma dhaqaaqin uma jeedo macnaha gurigu inuu xabsi yahay laakiin waxaa dareemi karta waa qof bani aadama waa qof weyn maantao dhan dhowrkaa mitirmaysan dhaafi adanoo intaasaad makhaayada soo fadhiisatay masaajkaasaad habda meel maraysaa suuqaasaad habda meel maraysaa intaasoo meelood baad wax ka soo gadatay caawa haddaad u timid aadan u sheekayn birrina aad ka dhaqaajid sidaasna hawsha ku jirto hadda waxa weeye hawshaasi wax badan baa u baahantaha inaad saxdid bukhaarina asagu wuxuu baabaysaa baabu xusni almucaashara maca alahli ehelka si wanaagsan in loola dhaqmo oo si wanaagsan loola tacaamulo ayuu u baab yahay buu yidhaahdaa xadiidkan marka ayadaa warisay kulligii waa mawquuf ayada ku eg inta ugu dambaysuu nebigu tacliiqin doonaa sal alla alih wasalam koob iyo tobanka haweenkaha marka fadhiistay qaalat iluulaa tii koobaad waxay tidhi zawjii laxmu jamalin qafin calaa ra'si jabalin laa sahlun fayurtaqa walaa samiinun fa yuntaqal waana ka baxda waa hal sadar hal sadar bay ninkeedii wax allaala waxay ka haysay ku soo dayso ku gebagabayse waxay tidhi zawjii ninkaygu laxmu jamalin rati hilibkiisoo kala wey ratigaasoo qadin caatay ah weyd ah ratigaas hilibkiisoo calaa jabali calaa ra'si jabalin buur dhaladee taaran laa sahlun buurtu mid fudud ma aha oo fa yurtaqaa markaa la koro walaa samiinun hilibkuna mid cayiiloon ma aha oo fa yuntaqalu markaa la soo rarto dhib kastaba ha kaa gaadhe way u dhammaysa wax ilaahay abuurto ceeba ay u sheegi lahayd oo u qarisay lama arko waxay samaysay qoftaanu hadalkeedana dhex dhigtay laba shay bay laba shay u ekaysiinaysaa ninkeeda horta waxay u ekaysiisay hilib taasi waa qodo weliba hilib caatay ah hilib cayiloon ma aha akhlaaq xumadiisa iyo dabiicad xumadiisana waxay ku matalaysaa buur weyn oo dhagaxyo badan oo in la fulo ay adag tahay ka bacdina way fasirtay waxay horay u ijmaalisay oo waxay sheegaysaa ay leedahaa meesha waxaa yaalla hilib caatay ah iyo buur weyn oo u dhaladeeda hilibkaasu saaran yahay haddii hilibku hilib caataya yahay iyo shay iska liita laakiin dhib badan aadan usoo marinoo meelaha iska yaala waad iska qaadan shan shilla meel talawaad qaada haddii hilibku buuran yahay buur weyn dhaladeedna uu saaran yahayna buurtaan dhibka kaa maraya waxaad ku iloobaysaa meeshaad waxa kaa yaalla wax dheeflaho wanaagsan waxay leedahay marka wax wanaag ah oo inaba ha ul ekaatee ninkayga lagu tegayo lama arko walidaalika alimaamu nawowi wuxuu leeyahaa jumhuurta culimmadu markay xadiidkan fasirayeen waxay ku fasireen gabadhaa ninka qabay horta inuu khayr yaraa khayr yaraantiisuna dhowr wej bay ka timid waa marka koowaadee hilibka geelu la mid yaha hilibka geela iyo hilibka ariga iyo lo-dayo nimanka carbeed hilibka geela waa nibcaan jireen marka mar haddaysan ku sheegin hilib ari oo dhaylo ah hilib lo-eedna aysan ku sheegina hilib geel ay ku sheegtay wax la nicib yahay weeyaan camal taasi waa qodob waa marka labaade ninkaa waxay ku sheegtay inuu yahay hilib caatay oo kaleeto la mid yahay oo aad u liita oo aan lagu intifaacaynin akhlaaq ma leh oo dhaqan ma leh oo hadday u sheegato hadal macaan ka heli mayso waa un lugooyo socoto wey wax wanaaga uu leeyahay lama arkay tiri marka ninkaygu halkaasay ka rida marka ninkaa ah. awji ninkaygu laxmu jamalin waa awr hilibkiisoo kaleeto awrkaasoo qafin haddii qadin la hoos dhigo dee waxaad ka nactiyeynaysaa jamalka haddii qadun aad goodididna waxaad ka nactiyeynaysaa laxmiga qadiguna waa neefka caatada haweyda ah kaasuu calaa ra'si jabalin buur dusheed iyo dhaladeed saaran waa hilib caata ah buur dhaladeedna saaran laa sahlun mid fudud ma aha buurtu oo jilicsan oo dabacsan oo fa yurtaqaa la fuuli karo ninkayga marka agtiisa wax yaalla sina kuma gaari karo weeye walaa samiinun mid cayiloona maaha hilibka meesha saaran oo fa yuntaqalu markaa lasoo soo rarto qaalat ithaaniyatu tii labaad waxay tidhi zawji ninkaygu laa abuu ma faafinaya khabarahu warkiisay tiri anigu ninkayga hal xabana ka sheegi maayo innii anugu akhaafu waxaan ka baqayaa anlaa adara inaana ka tegin hu khabarkaas in adkur haddii aan sheego hu khabarkiisa adkuru waxaan sheegayaa cujurahu kiisa weyn iyo wabujurahu kiisa yarba waxay meeshaan sheegaysaa marka ayadu horta ninkayga waxay tiri ceebo waa leeyihi faahfaahintooda haddaan hadda bilaabana wakhti dheer bay idinka qaadanaysaa muxaadarada idinla dheeraanaysa bay tiri wakhti dheer bay qaadanaysaa mana doonaya hadda wakhti dheer inaad idinka qaata laakiin ninku nin wanaagsan ma ah bes macnahaas waa suurtagal waxaa labaadoo suurtooda inay ka wado zawjii ninkayga laa abuu faafin maayo khabarahu warkiisa innii anugu akhaafu waxaan ka baqayaa anlaa adara inaana ka tegin hu ninkayga oo waa maxay ninka waan jeclaha jacayl kalena maahane caruur baan u leeyaho dhaqaalaan ku haystaa laakiin nin xun weeyaan oo nin fiican ma aha waxaan ka baqayaa marka intaan maantayto wax ka sheego oo warkaygii loo qaado uu gaaro inuu ifura anna ka maarmi waayo allaa adarahu inaana ka tegin baan ka baqayaaye war magaciin jiriye waxna waan idiin bidhaamiye oo ninku nin wanaagsan ma aha waxa weeyaan waa yeel meeshi soomaalida ohan jira afka kala qaad ilkahaaga hala tiriyo waa looga roon iska kaydaayetir kama maarmee ballankii la isku ogaa inaan wax la qarinna inay iltizaamtay rabtaay oo ka soo baxdo waxay leedahay ninkaygu warkiisa wax la dhammayn kara maaha oo ceeb bay u qarinaysaa inaysa ka maarmin asaga inay caddaysana waa rabtaa oo u cududaarto tiraad weli fahma laa abuu khabarahu warkiisa sheegi maayo innii anugu akhaafu waxaan ka baqayaa anlaa adarahu asaga inaana ka tegin waa haddii damiirka ninkii loo celiyo ama anlaa adarahu inaana khabarkiisa ka tegin oo sheekadiisa iyo qisadiisu waa dheer taha in adkuru haddii aan sheego hu khabarkiisa adkur waxaan sheegayaa cujarahu kiisa badan iyo wa kiisa yar labadaba waan sheegayaa weynankiisa iyo yaraantiisaba qaalat aaliatu tii saddexaad waxay tihi zawjii ninkaygu alcashanaqu mid si xun u baxay weeyaan bay tiri qaabka uu u abuuran yahay baaba waxayba tahay tii nooc kale aniga kani qaba idinku dabeecadxumaad ka sheeganaysaan iyo caatanimo iyo nin dhaqan xun kan aniga waxaaban la yaabanahay tira abuurka qaabka ilaahay u sameeyey cashanaqa waxaa loo yaqaanaa waa dheerarka xaddhaafka ah weliba dheerarkoo dhan ma ahane qofka dadkana ka dheer surkiisa iyo xabadkiisuna ay kala fog yihiin weeye aad buu u surdheeryihi waxay leeyihiin qofkaas marka maskaxdiisa iyo qalbiga aad u kala fogaanaya wax ilaahay abuurto uu fahmi kara marka dhamcaal buu noqonaya marka doqon ah kaasaa luqunta igu jiray tira aniga in aan dhiq haddii aan hadlaba oo aan afka kala qaado oo dallaq waa la ifurin saddexdaada qabtaayo suubiskaagu leeyihi wa in askut haddaan iska aamuso reerkayga dhaqdana oo callaq waa la isarmaseegtayn sarmase tacliiqa waxaa la yidhaahdaa shay meel ka soo laalaada haddaad inta cagad qaadi meel ka soo laalaadisid ama adiga inta lagu daldalo surka lagaa geliya xarig meel lagaa soo laadaday mucallaq baata dhulkiina lugaha lama gaari kartid meeshii lagaa soo lulayna madaxa lama gaari kartid saasaad u lolmataa marka mid soomaaliya oo qolyo xajinaya xajka u raacay show nin u socdaa loo qabaa asna dawarsi buu rabaa diyaaraddii markay kacday wuxuu reer dhahaya dhulkiina ka soo tagno cirkiina maynaan gaari waxna ma haystay hal ay caawiyebi gacantaa la ii taagan yihi dadkan uu la socda xaj bay u socdaan asna tawgsigu meesha ka dhexoodaa diyaaradda ayib munaasabadu marka waxa weeye qof laalaadu iga dhigaya maxay sheegaysaa marka waxay leedahay ninka aniga i qaba horta waa nin aad u xun dhaqan xumadiisa waxaa ka mid ah inuusan ereygayga iyo hadalkayga u dulqaadan karin haddaan kelmad ku iraahdaba uu gubanayaaba kelmaddii aan ku idhi hebelow waxay dhalaysaa inuu ifuro maanad ila hadasha waad furanta war adigu maxaa too lagula hadlilaya soo ruux caadiyo bani aadama ma tihid qofkan see u guursata hadduusan kulaba hadli karinba ma inaad inta timaadi sidii xoolihii wax weyn ku boodid baa un rabtaa keliah sax ma ah waa in lagula hadli karo haddaan aamusana wanaag kuma haysto marka waxay leedahay qof reer qabta oo nin haysata oo gabar la qaba waxay lahaan jirtay haysatana ma ah qof madax bannaanoo carrideedaas ilaahay garaarta ridaysoo shukaansi raasan kartana ma ahiyo meher iyo waxba igu xiran asagiina wax dhaqan wanaagsanoo aan ku haysto ma leh bay tiri marka nin aad u xun inuu yahay waysan aysan marra wanaag ku haysan oo aan u sabri karinin oo aysan xalkiisa haynin ayay sheegaysaa waxaana keenayay leedaha doqonnimada maskax iyo qalbigu waa ka maran yihiinba zawjii ninkaygu alcashanaqu waa nin si xun u baxo dheer in aan dhiq haddii aan hadlo udallaq waa lay furin wa in askut haddaan aamusana ucallaq waa la isarmaseegtayn marka dheerarkay ka hadlaysana waa sheegna waa dheerar xaddhaafa ah oo surkii ay kala fog yihin wax hadlayana waa islaamo gaala ah waa dhici karta intuu surkiisu dheer yahay boqol nin inuu ka caqli badan yahay marka haddaad dheertoo sur dheer tahay ha is-orani xadiidka umusarci baa ku sheegay oo ha melida isohani marka dheerar iyo gaabniba ilaahay baa ka warqaba meesha caqliga uu gelinaayo gabdhihii soomaalidaina ninka dheer ha guursan oo midka gaaban ha guursan oo qolba meel ka sheegay midka dheer ha guursan markay gaaja timaado gurigu isbalqaayo waxa wey waa bukaa ku dhahaa ma buke ha bukaado beer way habaaree midka gaaban ha guursan marka geelu cadhoobo ganduhu ka dhayaayo meelhaas warwareegaa bay yidhaahdeen isaguna geela ma cadhada kama dhaqi karo meelhaas warwareegaya waayahay yaa la guursadaa midka weyse ku taal midka weedha qabow waalidkiis u duceeyey midkaas aad bay tiri ruuxaas wanaagsan kaas raadso haddaad kaa weydi soo maaha gablangeeri ku dhowr bay tii ha guursanba shibdheh bay tihi ayib qaalat araabicatu tii afraad waxay tidhi zawjii ninkaygu ka leyli tihaamata waa hameenka makoo kale la xarun nin waxa weeye xaruuri a ah ma aha xaruuri waa maxay nin aad u kulul oo dab ah walaa qurun nin baaridana ma ahano baraf ah walaa makhaafata wax cabsiyey ma taalla agtiisa walaa sa'aamata nin sheekadiisa laga noogayana ma aha bay tiri ninkan afar waxyaalood bay waxay samaysay midna ku tilmaantay kuwana ay ka anfida mid way ku tilmaanto waxay leedahay ninkaygu waa hameenka makoo kale tihaama waa mako iyo xawlaheeda hareeraheeda waxa ah maka waxaa lagu yaqaanaa hameenkeedu jawi muctadila inuu yahay oo aan aadna u kululayn aadna u qaboobayn ninkeeda waxay maka ugu tusaalaynaysaa laba waxyaalood midkood kow maka hareeraha waxaa ka abuuro waaweyn qofkii hameenkii raba ree maka intuu ku soo gurayo dhib inuu u geysto wuxuusan lugtaba kala baxahaynba buurahaas ayaga ah ree maka marka ammaan bay ku seexanayaan ninkaygu buurahaasu la mid yaho waa nin geesi ah caruurtiisa xaasaskiisa dadka dariska oo dhan mar hadduu hameenkaas ninkaygu joogo ruux baqaya lama arko waa nin geesiho lagu seexanayo wey waxay labaadoo kaga tilmaamaysaa maka tihaamo oo kaleeto kaga tilmaamaysaa sida buurta maka ee wakhtigeeda iyo jawgeedu u yahay muctadil buu ninkayguna wuxuu yahay nin muctadil ah dhexdhexaad ah. nin xaruuriyahoo dee markii kelmad laysla dhaafo furaya ma aha bahal iska baraf ah oo aan rajo lahaynna ma ahane waa nin meeldhexaad ah. intaa waxaa weheliya markaan aniya isagu wada joogno ninaan ka cabsado maaha rag waxaa jira dumarku ay ka cabsadaan oo ninkeedu xataa hadduu soo galay cararayso oo bahalla ah maaha kaasoo kale tir xorriyad baan haystaa ixtiraam baan ku haystaa waan la sheekeeyaa marka markaan asaga la joogo kama boqo asaguna nin baqa maahano waa geesi walaa sa'aamata waxa weeye waa nin aftahan oo bulshaawi ahoo bashaarshoo sheeko miiran aho hadduu hameenkaa xaafadda joogo istirays midna dareemayso murug si uga qoslinahayo sheekadaasna wuu ku fiican yaho laga noogi maayey tiri tani marka ninkeeda waa naashnaashatay laa xarun mid kulayla ma aha walaa qarun mid qabowna ma aha walaa makhaafata iyo walaa makhaafatu iyo qurun iyo xarun kulli waa la wadagodi kara waana la kordhigi karaa walaa makhaafata wax cabsi la yidhaahdaa agtiisa ma taalla ninkaas walaa sa'aamata wax noogid la yidhahdana ma taalo laga noogi maayo qaalat ilkhaamisatu tii shanaad waxay tidhi zawjii ninkaygu in dakhala hadduu soo galo fahida wuu haramcadayn wain kharaja hadduu baxana asida wuu libaaxiyeyn walaa yas'alu mana weydiiyo camaa wixii cahida uu ogaabay jira waana ka baxda hadal yaroo laba sadar hal sadar saddex qaybood ka kooban bay ku hadlayaan waana ka baxaysaa mid walba waxay culimmadu leeyihiin tani ninkeeda miyay cayda mise way ammaantay labadaba waa suurtagal inay cayday oo ay minjaxaabisay iyo inay ammaantay oo buunbuunisay labadaba waa suurtagal see u suurtagal yihiin waxay ku suurtagal yihiin haddii la yidhaahda ninkeeda way caayaysaa waxay ku tilmaantay ee way ammaanaysaa haddii la yidhaahdo inuu yahay nin jimaac badan oo raganimadiisu ay dhammaystirantaho guriga markuu soo galo haramcadkaa waxaa la yidhahda waa jimaac badan yihi saastuu guriga usoo galaba intuusan casho iyo meel kale iyo ku daahinba ayadu toos u abbaarayaaba toostuu guriga usoo galo si haramcadkiiba ugu soo boodayaabay tiri halkaas ayadaa waxaa ku jirta ayaduna inay ammaanantaho is ammaanayso hadday ninkeeda taa ku tilmaantay oo see isu ammaanaysaa anaa waxaan ahay leedahay gabar gaari ah oo isdiyaarisa oo isnaashnaashta markuu gurigii soo gala igama sabri karaba horuu ka soo boodayaabay tiri marka ayana waa is ammaantay odaygiina way ammaantay taasi waa suurtagal waxaa labaadoo suurtooda inay caayayso ay leedahay ninku waa haramcadko kaleo haramcadku waa xayawaan xayawaanna hadda muraacabo iyo farakacyaar ma yaqaan hadduu dan iga leeyahay iyo xiriir gogoleed suu u soo socdo umunto maroojiyo oo si haramcadki ugu soo boodo oo kala tuuro oo dantiisa iga dhammayso iga dhaqaajinahaya kaftan iyo faraka ciyaar iyo hordhac iyo muqadimo iyo midna ma leh waa u baalkii ugu soo boodayay tiri marka nin qallafsan inuu yahay bay ku tilmaamaysa qaybta labaad waxay tidhi wa in kharaja hadduu baxo asida uu libaaxiyeyn uu libaaxiyeyn maxay ka wadaa cayi ammaanba waa suurtagal hadday cayday waxay ka wadaa nin dhaqan xun oo bulshadii markuu dhex gala aan la heshiin karin weeye libaax lo hadduu imaado uu kala tuurin oo geel hadduu imaado kala tuurin oo dadku haduu soo dhex galo la kala cararin nin marka shar socda ah oo bulshadaas uu guriga haduu ka dhex uu dhex aan la noolaan karin wey waxaa labaadoo suurtooda inay ammaanayso ay waa nin libaaxo markuu guriga ka baxo cadowgiisu waa ka haybaystaan sida libaaxa looga haybaysto taasina waa ammaan walaa yas'alu camaa cahida wuxuu ogaa ma weydiiyo ayadana cayna waa ka suurtagal ammaanna waa ka suurtagal hadday cay ka wada waxay ula jeedaa nin ka rilayso aan reerkiisa dan ka lahayn inuu yahay hadday baahan yihiin iyo hadday xanuunsan yihiin iyo hadday caafimaad darra jirto iyo marti hadday usoo korortay gurigu inta soo galo maxaad caawa kusoo arurtay xataa ah, odhan maayo maxaa kusoo gashee wax dana igama leh laysi wey inay caayaysa marka taas waa suurtagal waxaa labada suurtooda inay ku ammaanayso nin xaliim ah oo dulqaad badan oo gobannimo badan oo aan ahayn bahal qorqodaahoo markuu guriga soo galaba yidhahda daaqadii sanadkii qaadadii sanadki hor aan soo gaday meeda mooskii saaka guriga yaallay mee nin islaantii la xisaabtamahaya oo nafti u keeno islaanta cadaabaya ma ahane inuu guriga wax keena maahane maxaa dhammaaday iyo maxaa isbedelay midna ma yidhaahdo laa yasalu camaa cahid waxaasaan u baahanaa hoo sokortaa iga dhammaatay hoo waxaasaan rabaa hoo xaggee wax ku bixiseena nama weydiiyo waa ammaan dhankaas marka laakiin culummada xadiidkan fasirtay waxay u badan yihiin inay ninkeeda ammaanayso isan caayaynin qaalat isaadisatu tii waxay tidhi zawjii ninkaygu in akala lafa wain shariba shtafa wain idajacda tafa walaa yuuliju lkafa liyaclama albaha tanaa ugu daranba zawjii ninkaygu in akala hadduu yidhaahdaa waxbaaban cunayaaba oo wax cunayo lafa wuxuu cunaya wuu murugsanayaabay tiri xeeradii iyo saxankii fartaa murugsatada hunta u qaato hal xabo cuntada weel kaga tegi maayo hadduu inta cir weyn yahay ciidankeed leeyahay maxaa kaa bil ah meeshii odhan jiray nin cir weynoo ciidankeed waa cawiya buro hadduu ninku inta wax badan cuno wixii badnaa ciidankeeda uu leeyahay wuxuu badnaa cuna waa ka sabraysaa laakiin wax allaala wuxuu arkaan hadduu afka u dhiganayo hurdana uusan ka kacayn waa musiibo wain shariba hadduu cabana ishtafa ishtafa wuu hinhiinsanaya wixii cuntaana waa la murugsadaa wixii cabitaanna waa la isku foorariyaa soo maa waa hinhinsanayaabay tir hal xaba kaga tegi maayo galaas dhibic biyaa intay ku harsan tahay afku u kala haynaya oday soomaaliyeed baa waxaa la yidhi sodohdiis oo dhiil caano garoora ugu haysa buu dagaal inta reera ku qaday buu soo noqdaa markaasay waraysato tir horta bal caanahan hooya ii wara caanihii buu caba marka garoorkaha waa ka dhammaadeen xoogaa yaroo waxaa soo haray dhiisha dhinacyadeeda ku harsan wuxuu rabaa caanahaas dhiisha ku haray inuu ka dhammaysto yarka ah xididtinimadiina inuu ilaaliyuu rabaayo aan islaamtu aroor wuxuun guri badana islaamtiibu marka u warramo wuxuu rabaa caanahan ku dhammaysan lahaa farsamadeeda inuu la yimaado wuxuu yidhi waan kuu warramaynaa dhegayso caanihiina dhammaysay waxaa un dhiisha hareerhada ku dhadhagan buu rabaa saaka niman inkaar qabaan horta la dagaalanaybi markii hore aan la kulannayba waana la gilgilaybi dhiishu waa markasaa u ruxaya waana la gilgilaybi marka wuxuu rabaa caanuhu inay soo soo ururaan markaasay tiri markii labaadna waa nala gundhabayb salkuu raba inuu isugu geeyo caalihii waa gartay waa ka warguraysa wax waroo ahayse lama arko markii saddexaadna waa nala gembiyeyb waa hinhiinsada macnaha waa nalaga adkaada marka iyadu runbay u qabtaa laakiin ceebtiisuu asturanaya kan marka muxuu samaynayaa wain shariba shtafa hadduu cababa waa hinhiinsanaya wain iddajaca hadduu jiifsado iltafa go uu isku duuduubaya iyo busta wuxuu haysto maradu madaxa iyo minjaha ka meersan wax dhintay iyo wax nool lakama kama warqabo cuntadiina dhammeeye cabitaankiina dhammeeye bustihiina keligii baa isku duuduubay walaa yuuliju ma gelinayo alkafa calaa casha isoo gelin maayo maradayda liyaclama suu u ogaado albaha murugta i haysata inamaa ashkuu bahii wa xusnii soo nebi ilaahi yacquub maaha nebiga yidhi albahu waa xusniga iyo murugta nin iga warqaba oo i daryeelaya oo inta i yimaado odhanaya maxaad u baahantaa ma aha dad iyo hello igama leh gurigaasu wuxuu u yimaadaa caloosha inuu ka dhaansado si juwaanadii isu dhaamiyo khalaas waxaa labaada suurtooda qaybta ugu dambaysa inay ammaanayso oo see u ammaanaysaa baras iyo xanuun jirkaahay qabtaayoo waxay leedahay nin inta gacanta igeliya daalac ii raacan oo idhan khaa'inad baa tahay oo aduu jidhku kuu goonya hadna guursato balaa aad noo qarisa maahane dhibkan aan qarinayo nin damba kale maahana waa iska dulqaadanaya takaaful buu samaynaya marka ninkan waxay ku ammaantay hunguri hungurina wax qof lagu amaano sayid maxamed cabdilla xasan soomaali gabadhii siyarta markuu la hadlahayey quudkana isaga tuur ninka raba ha qaate ninka in quud lagu xanto iyo hunguri iyo dhuuni wax fiican ma ah. marka cunto iyo cabitaan midna ninaan reebaynin ciidan iyo waxtarna aan lahayn raganimana aan lagu haysanin arrinkaasi wax fiican ma ah. marka way u dhammaysaa ninkeeda oo wax wanaaga kuma sheegin <coughs> culimmada qaar baa waxay yidhahdeen xoogaa way yaro ammaantay waxay ku ammaantoo ku sheegaysaa inuu yahay nin cunto badan cabitaana badan hurdana badan war hurdo badan iyo cunto badan iyo cabitaan badan oo isku darmaday wax aan lahayn ammaan ma aha sida raajixa marka way cambaaraysa qaalat isaabicatu tii toddobaad waxay tidhi zawjii ninkaygu hayaayaa'u waxay tidhi ninkaygu waa doqo waxbaa dheer iyo waxbaa seexda iyo xagga iska dhigay tiri kan aniga i qabo rabbi waxay ugu daray horta waa doqon aw cayaayaa ama waa caniin oo maantao dhan hadduu guriga jooga ma rahun guri iga soo geli mahayo reerkaaga u galmood odhan maayo dabaaqaa arrimahoo dhan waa ku dabagadisan yihiin bay dabaaqaa waxaa loo yaqaanaa dabaqa wix iskor saaran maay dabaqan can dabaqa wax isdul saaran soo maaha wax allaala wixii loo diro waa ku dabagadoomayaan war albaabkaa ka bax hadii la yihahd aggu ka bixi caanaha cab haddii la yidhahdo saliid baa laga yaabaa inuu cabo dantaada ka hadal hadii la yidhahdo hala idilo inuu yidhahda laga yaaba wax allaala wuxuu isku dayo waasina kuma same ebarkiisa weeyaan bay kullu daa'in xanuun walba lahu asaga wuxuu yaha daa'un xanuun hargabku hadduu ku dhaco waa soo ridanahaya qabow hadduu ku dhaco waa soo ridan cididaas yarta hoostee nabar hadduu ka soo baxo labi iyo tobanka caaw iyo meel walbuu ku qaylinahaya xanuun kasta oo culus iyo mid kastoo fudo asaga waa isugu mid xanuun waxaa jira qofku bukaan socod la yahay oo la socdo oo iska qufacayo masaajka imaanayo luudahayo ma jirto asaga tii iyo qabow waa isugu mid xanuun kasta oo dadka ku kala tagsan asaga waa qaba balaayaa luqunta u gashay waxay tihi shajaki wuu ku daqri shajiga waxaa loo yaqaanaa nabarka madaxa lagu dhufto aw fallaki ama wuu ku jabin gacantu intay qabta haddaan la hadlo buu iskaydamarinahayt lafaha aw jamaca ama wuu kuu kulminayaa kullan dhammaan laki adiga saddex xaalaad u door leedahay tiri hadaad arrimihiisa geshid oo kala hadashi inuu madaxa kaa daqro gacmaha iyo lugaha inuu kaa jajabiyo labadaba inuu isuga kaa daro madax iyo uusan kuu badbaadin riwaayo kalea waxay sheegtay oo ay leedahay ninkaygu horta waa axmaq bay tiri waa nin aad u liita waxay leedahaa haddaan u sheekeeyo ad u sheekayso warkaala kuu sheekeeya sabaki uu ku caayaya haddaad la kaftantooo tiraahda maantayta aad ku qoslisidoo la kaftantiidna waxaa weeyaan intuu ku qabto buu ku jebin haddii kalena intaba waa isugu kaadaraya marka waxay ku sheegaysaa axmaqnimo meeshii ugu dambeysay gaartay dhaqanxumo naqaa'istii iyo ceebihii rag lahaan jireen oo dhan inay isugu tageen danteeda iyo dareenkeeda shahwo inaysan la qaybsan karin hadday ka caraysiiso wax yar arimihiisa ay ka caraysiiso hog iyo hantoolay inuu u yaalo ama uu jabin ama uu daqrin ama uu labadaba isugu darayo oo darbi iyo dhaawac iyo kasri iyo balo uu isugu darayo qaalat ihaaminatu tii sideedaad waxay tihi zawjii ninkaygu almasu masu arnabin wariixu riixu zarnab waana ka baxda zawjii ninkaygu almasu taabashadu masu arnabin bakayle taabashadiis weeyaan bay tii jirkiisi waa jir macaan bay leedahay ninkaygu nin wacaan oo jir macaan weeyaan bay leedahay oo ladan wariixu caraftiisuna riixu zarnab geedka zarnabka la yihahdo aadka u udgoon siduu usoo carfo buu ninkaygana usoo carfa way ammaantay waxay ku ammaanaysaa inuu yahay nin horta jir macaan oo jirkiisu nin qallafsan yahay uusan ahayn kow labo inuu yahay nin jirkiisa dar yeelo oo baraafuunka iyo catarka iyo udgoonka iyo ee nin shiirahayo banaf dadka ku dilayaba uusan ahaynba ma ahay leedahay kuwii caaidulqarani uu sheegay uu yidhi intaasoo qofbaa dhididkiisu dilahaya guriga markuu soo dhex fadhiiso maaha kuwaasoo kaleeto marka nin nadaafad miran ah xaggana jirkiisu macaan yahay gacmihiisu qabow yihiin dulqaad iyo dhaqan wanaagsan leh dabeecaddiisu macaan tahay weeyaan bay leedahay qaalat itaasicatu tii sagaalaad waxay tihi zawjii ninkaygu rafiicu lcimaadi <clears throat> gurigiisu miduu sarreeyo weeye tawiilu nijaadi seeftiisuna miday dheer tahay weeye cadiimu rimaadi aramaad ee arrimaad oo la kasriyo dambaskiisu miduu tiro badan yahay weeye qariibulbeyti gurigiisu miduu dhow yahay weeye min annaadi meelaha fagaaraha ah min meelaha fagaaraha ah. waxay leedahay ninkaygu dhowr tilmaamood bay ninkeeda ku tilmaamaysaa rafiiculcimaad laba macnaa ka suurtooda cumduhu waa tiir ninkaygu waa nin laandheeroha qabiil ballaaran boorta ka dhashay tir inay soomaali ahayd ma mooda naa nin laandheeraho ree hebel ah marka horta ninkaygu waa laandheeray tir waxaa labadoo suurtooda rafiiculcimaad inay ula jeedo waa nin guri sarreeyo gurigiisu aad buu u sarreeyaa gurigu mar hadduu aad u sarreeyo guri dheeroo weyn leeyahay waxay ku tusinaysaa nin gaaban ma ahanoo ninka gaaban guri gaaban buu dhisaay nin dheer oo guri dheer dhisay wey horta isagaa dheer marka waa midda labaad waa nin dhaqaalo haystooo nin faakihaysi ku jiro guryo waaweyn dhisanhaya weeye dhaqaalo iyo dheerarbu isku darsada ninkaygu tawiilu najaadina waxa weeye waa nin dagaalamo oo seef dheer buu wataayoo dee waa nin geesi ah cadiimu rimaadna waxa weeye dambaska dabka marka la shida ka harsumida arag dambaskiisaa weyn maxay ka wadaa waa nin martidu ku badan tahay maanta aad ugu imaanaynaa xooluu noo qalayaa dabbaa la shidahaya dambaskii mid kaleeta xagga ku shidan gurigiisii hortiiso dhan waa wada dambas marka waa nin deeqsiyaho dabku maantao dhan u shidan yahay gurigiisa qariibu min annaad gurigiisuna wuxuu ku dhow yahaa meelaha dadku ay isugu yimaadaan ninka bakhiilka waa la yhahda meelahaaso kale ma dego meelaha luuqluuqa iyo dhigdhikooyinka iyo buuraha gadaashooduu degaayo casarkii haddaa u timaado tira war marti aha horay u scuulaya reerkaan xoolo waa ka guran yihiin oo iska dhaafinaya laakiin ninka deeqsiga ahi jidadka dadku ay maraan buu badegayaaba meelaha dadku isugu yimaadaan war hebel inageeya gurigiisaan ka soo shaacamne aynu cabaar maanta ku soo nasanno nin marka ummaddii iskala weyn maaha gurigiisaa lagu shiraya la isugu imaanaya cuntadaa lagu cunayaa way ammaantay marka ninkeedii dhaqaalo kow deeqsinima labo martiqaadka uu ku fiican yahay saddex isticdaad uu cadowgiisa u diyaarsan yahay afar geesinimo kulli way ku sheegta waxaaso dhan buu ninkeygu ku tilmaaman yahay tir marka nin rag wax dheer baa ay qabay tiri qaalat ilcaashiratu tii tobnaad waxay tihi zawji ninkaygu maalikun waa ka xariibsantaha kuwii hore dhan ninkeeda magaciisay sheegtay waxay tihi ninkayga magaciisa horta barta hayaaya iyo cashanaqa iyo waxaan xagga dhiga iyo bakaylaha sheegaysaan iyo ninkayga magaciisa horta maalig baa la yidhahdaabay tiri markaasay haddana sii boonboonayso waxay tihi wamaa maaliku maalik hadda maxaa ka taqaanaabay tiri magaca unbaad ka maqashaye maxaad maalik ka taqaan maalikun maalik khayrun mid ka khayr badan weeye min daaliki kaagaas keeh ayadu waa tii tobnaad soo ma aha sagaalka nin oo soo sheegtee ma ninkayga ka fiican bay tiri waxaa labaadoo suurtooda khayrun min daalika inay ka wado maalikun maali khayrun mid ka khayr badan weeye min daaliki maa aquulhu macnaha waxaan anigu sheegi doono wuu ka fiican yaha ninkaygu lahu ninkayga waxaa u sugnaaday ibilun geel kaiiratulmabaariki meelaha uu fadhiista ay tiro badan tahay geel xero waaweyn leh ayaa ninkaygu leeyahay tir qaliilaatulmasaarixi soofkiisa iyo meelaha uu ku foofana ay yar tahay wa idaa goortii samicna geeliisu ay maqlaan sawta almizhari durbaanka la tumaya codkiisa ayqanna waxay hubsanayaan annahunna iyagu hawaaliku kuwa baaba'ya inay yihiin waxay leedahaa ninkaygu dhowr qodob buu isku darsaday horta geel badaan buu leeyahay geelaas xerada uu ku soo dheelmadana waa xero aad u weyn meesha maalinkii uu daaqana waa meel yar caqliga seebay ku geli kartaa daaquna inuu yaryahay xeraduna ay weyn tahay habeenkii geelu markuu soo dheelmado isagoo tiradii ka batay qof allaale qofkii soo hoydaba caaw waxba u loogaya geeli marka caaw nag ka wada dhigaya deeqsinimo intuu ka qabo subaxii marka hala yaraa foofayaba caaw geeli wada qala xoogaa meelahana soo daadaaqayaan habeen dambe markay kuwii lasoo dheelmo halaha ahaa dhaqan waxaa jira reerkaas uu leeyahay oo ah markii geelaa la soo dheelmaya hadday martiga joogto durbaan baa la tumahaya durbaanka marka maxaa loo tumahayaa martidaa joogtaa lagu soo dhoweyn geelay marka dhaqankii iyo caadadiibuu inta bartay hadduu caawa markuu soo dheelmanayo uu gurigii durbaantuun ka maqlo hal walbo geela ka mida ah wadnaha loo dhaafaya maada caawa lagu birayn doonaa geelibay marka waxay ka dhigaysaa wax caaqiloo durbaankan iyo waxaan iyo allabarigaan iyo waxaan o dhan kala garanaysa ninkaygu marka ninkaas weeyaan oo dhaqaalana wuu haystaa martiduna waa ku badan tahay maalinkay marti badanu timaado xoolaha wax yar ka foofaya maalinkay marti yaru joogtana xoolaha meelo badan bay ku foofayaan meelo badanna waa kusoo dheelmanayaan qaalat alxaadiyatu cashara alxaadiyata cashara tii koob iyo tobnaad waxay tidhi waa qofta ugu afdheer oo xadiidkaa la magacbahdo o musarci loo yaqaan soo koob iyo toban haweena ma ahayn midda ugu war badan oo ugu taariikh dheer oo ugu war badan weeye ayib zawjii ninkaygu waxay tidhi abuu zarcin weeyaan bay tiri kunyadiisa horta abuu zarci baa la yidhahdaa ilma zarci la yidhahda inuu leeyahana waa suurtagal inay ka wado abuu zarcin beerta aabbaheed wey wax allaale waxa dhaqaala iyo beera a sheeganaysaa oo dhan ninkaga aabbow ah wamaa abuuarcin abuu zarci maxaad ka taqaanaa bay tiri anaasa wuxuu ruxay oo liiliijiyoo dhaqdhaqaajiya udunaya labadayda dhagood min xuliyin wax la isku qurxiyo jinjimo dahab fido labadii dhagood bay inta daloolisay dhegadhega iyo adduun dhagihiibaa saa ilulmadayt ilalmanayay tiri culays wa mala'a wuxuu buuxiyey cadudaya labadayda tagoogo wuxuu ka buuxiyey min shaxmin baruur intaan cayilaan geedkaa la ekado waa dhaadanahay bay tiri waxay culimmadu leeyihiin labada dhagoodoo buuxa waxay ku tusinaysaa inay guri barwaaqaysan joogto cududeeda cayiloon jirka kalena inuu cayilay bay ku tusinaysaa sababtoa ah mar hadday cududdu cayilan tahay togogadu shirkii inta kalena wuu la qabaa waa yahay may waan cayila maxay cududda iyo togoogta u cabiraysaa inta badan qofka meesha laga arkaa waa togoga dee gabdhe xijaabtana ma wuxuu gaalay ahaayeen togoogteedaasaa la arkaya murquuhintii la egyihiin markii hilibka ku yaalla wabajaxanii waa iga farxiye fabajaxat way faraxday nafsii naftaydu ilaya xaggayga ama wabajaxanii wuu i weyneeye fabajaxat way weynaatay ilaya xaggayga nafsi naftaydu aad baan intuu ii ixtiraamay oo ii sharfay baan aniguna boqorad noqday tir wajadanii wuxuu iga soo helo iga soo guursaday fii ahli hunaymatin xayn ari ah hanam oo ari ah la tasqiinaya hunaym ari yarow wax yar oo ari ah dad leh ayuu iga soo guursaday oo bishiqin dhibaato ku dhex sugan reer xayn ariya leh oo rafaadsan oo gaajaysan baan ka dhasha reerkaas anoo la joogo gurigayagi jooga buu isoo guursaday fajacalanii wuxuu iga yeelay fii ahli sahiilin wa atiiqin wa daa'isin wa muniqin fii ahli sahiilin sahiilku waa sawdka iyo codka fardaha macnuhu wuxuu noqon fii ahli khaylin dad farda u saaxiib ah fardahaasoo sahiilin sawdaynaya wa aiiin aiidkana waxaa loo yaqaanaa waa sawtulibil geelu markuu ololayo wa fii ahli ah, ibilin dad geel u saaxiiba geela soatiitin ololaya midka kareebka midka ummadaha ubadka laga xareeyey wa daa'isin wa fii ahli zarcin ama daa'isku waxaa loola jeedaa waa zarciga iyo beerta waxaa kaloo loo isticmaala aacaam fii ahli acaamin daa'isku waa acaam waxaa kaloo loo isticmaala ah. marka xoolihii ari bay reeraha geel bay leeyihiin farday leeyihiin wa muniqin oo miimka lagodo nuunkana la kasriyo nuunka waa la kasrinayaa qaafkana waa la shadayaa munaqin marka waxaa loola jeedaa waa lo'da beeraha lagu falo beer waaweyn bay leeyihiin lodii lagu fali lahaana meeshay joogaan fa cindahu ninkayga agtiisa ayaan aquulu waxaan raba odhan falaa uqabaxu lay xumayn maayo lay xumayn maayo muxuu ula jeedaa ragga waxaa jira qaar hadday dumarkooda war ka warran arrinkaas naa naga aamuso maxaa sheegin naag baa tahay oo naagtu maxay qabta hadday naag tahay qof bani aadam ah oo caqli leh oo garaad leh oo tala leh oo tusaale la soo ma ahaa maxaad iskala weynaynaysaa waxaa jira dadku dhaqanka iyo caadaadka waa lagu kala duwan yahay ummad walbana waa saas soomaalidu waa saas carabtu ree maka iyo ree ansaareed ree madiina laba dhaqan bay kala lahaayeen ree maka waxay niman ad adag dumarkooduna aysan ka daba hadlin oo ka adag ree madiinana niman iska ree magaalahoo iska dabacsan oo dumarku la taliyaan oo inta badan dumarku aysan ka baqin bay ahaan jireen saxaabadii ree maka markay soo hijroodeen oo madiine la yimid dumarkii waa isbarteen dhaqankii baa la kala dhaxlay cumar oo maalinkii dambeeta arrin uu leeyahay ku mashquulsan baa xaaskiisu waxay ku tiri maa sidaan ka daysoo saa tidhaahdi dhaqanuu yaqaanayna ma ah waa ree marka weligii islaana kaba daba hadlin maxaa afaarahay kugeliyeyb waad iga daba hadlaysa waa saxaabi maxaa dhiboo ku sugan bay tiri hadda haddaan ku idhaahdo sidaa isu dhaano waxaas maxaan kaa biyey markaasuu aad uga xanaaqa wallo waan kula yaabanahay tiri tii adugu aad dhashoo xafsaahayd oo nebi maxamed qabay ma og tahay bay tihi intay nabiga la hadasho mararka qaarkood hadal ku celiso inay dhici karta in la kala aamusnaado maalin iyo hameen si ma dhici karta go' weyn uu lahaab inta qaatay u dhaqaajiya markiiba xabsu aad uu u yeera ma jirtaabi hawsha way jirtaabay tiri waxaa dhici karta labiiyo toban sac inuusan nebiga wada hadlin bay tiri ta wax una dhex maraan laba qof oo isqabtaan oo guri ku wada nool aad bu uga xumaaday arrinkaas mar dambe ayaana maqlin hana kadsoomi marka dadku dhaqanka waa ku kala duwanaa waxay leedahaa waxaan rabaan odhanayaa ma lay xumaynayo wejigaa gubaya naga aamus lo odhan maayo hadal xun baa tiran lay odhan maayo cumar ma hadal xumayn dhaqankoodana maysan ahayn laakiin dumarka way ka adkaan jireenoo dumarkoodu inta badan tala kuma yeelan jira maa ka wadnaa wa arqudu waan seexan fa atasabaxu waan waabariisan maxay ka wadaa shaqaala gurigii tifka iyo khadar fiidkii saan u seexdo barqa dheer baan soo toosaya quraacda iyo qadadii iyo wixii o dhan shaqaala diyaarinaya wa ashrabu waan cabbayaa fa ataqanaxu waan ka santaagayaabay taqanaxa waxaa loo yaqaana neefka geela markuu inta biyaha furuurta geliyo ka cabo oo hadhow caasha ka taago saa caasha uga taago marka cabitaankii baan inta ka dharga iyo juuskii iyo wixii meesha yaalay baa saasanka u taagahayaabay tiri ninkaygu horta waa ninkaas bay tiri nin la mid ana ma haysataan bay ku tiri aad bay u buunbuunisa odaygeeda waxay ku sheegaysaa marka ninkeedu inuu yahay nin wanaagsan asaga xagga dhig ummu abi zarcin abi zarcin hooyadii dhashay famaa ummu abi zarcin abu zarci hooyadii maxaa ka taqaan cukuumuhaa tabadeedu radaaxun waa waasic haragga inta la magdiyo hoosna hilibkaiyo laga dhammeeyo oodkaca iyo subaga iyo lagu shubto kaas weeye waa waasico waa ballaaran yah wa beytuhaa gurigeeduna fasaaxun waa guri ballaaran weelashiina waa weelal waaweyn gurigiina waa waasic maxay ku tusinaysaa reerkao dhan baa wuxuu yahay reer dhaqaalo fiican haysta ibnu abizarcin wiilkii ina abizarci ahayo abuzarci u dhalay fama bnu ibnu abizarcin ibnu abizarci maxaad ka taqaanaa fama bnu ibni famaa ibnu abizarcin ba ka wadaa fama bnu e, e, ibnu abi fama bnu abizarcin ibnu abizarcin maxaad ka ogta madjicuhu makaanu jiifkiisu ka masalli shatbatin seefta galkeedoo kalead mooddaa laga siibay wiil yaroo dhuuban weeyaan eh nin wax allaale wuxuu arkay ishtafa iyo lafadi ma aha wiil yar oo dhuuban weeyaan wa yushbicuhu waxaa dharjinaya diraaculjafarati waxar yaroo dhaylaa togoogteedaa ku filan inuu ninku uusan aad u cunto badnayn waxtarna badan yahay gogoshii kastoo uu ku seexdana ay la-eg tahay way isku ammaani jireen bintu abi zarci ina abi zarci ka warran gabadhii abuzarci gabadhiisii famaa bintu abi zarcin abi zarci gabadhiisu maxay taha tawcu abiiha aabbaheed mid baari u a wa tawcu ummihaa hooyadeed mid baari u a wa mil-u kisaa'i ahaa go mid buuxsa weeye gabar laf weyn oo qóor ah oo haddana jidhkeedu isla eg yahay oo marada markay qaadato tinka dhalayo qoobku marada si toos u la ekaanaysa aysan kuuskuusnayn weeyaanbay tiri waqaydu jaaratihaa tan lala qabana way ka caraysiisaa oo midda lala qabo foosha xun markay aragtan aragtaan intay la eeg tahay waxay sileeda odayga taasaa la tagta inkaarqabtada ah bal sida ilaahay u galaya dharkay haysata fiiri jaariyatu abizarcin abuzarci addoontiisa famaa jaariyatu abizarcin abizarci addoontiisa maxaad ka taqaan laa tabuhu ma faafiso xadiianaa sheekadeenna tabhiian faafin gabadha guriga noo joogtaoo noo shaqaysa dhaqankaa wanaagsanoo guriga ka jiray qaadatay oo qof ciyaal suuqaho odhanaysa odaygii baa saan yidhi oo baa saan tiriyo gabadhii baa xagga ka booday maahane warkayaga waxba bannaanka u bixi maayo walaa tunaqifu ma wasakhayso miiratanaa cuntadeenna wa namiiru ahlanaa qur-anka soo kuwaad arag miira waa tacaam cuntadeenna tanqiitan wasakhayn walaa tamla'u ma buuxiso beytanaa gurigeenna tacshiishan qashi gabar baali oo araajaan ma ahane gurigoo dhan gelin hore iyo gelin dambe isku sibu u taagan yihi alla maxay ammaantay wuu furi doonaa laakiin miskiin nebigaa wuxuu yidhi sal alla aleyh wasalam axbib xabiibaka howna maa casaa an yakuna baqiidaka yowma ma haddaad qof jeclaanaysa ha ku talax tegi waxaa laga yaabaa intaad meel sara geysid inaad birri ka maali inta isku dhacdaan aad soo noqon weydi abqid baqiidaka howna maa haddaad qof nacaysidna ha talax tegi weligaa ogow waxaa laga yaabaa birri ninkaad maanta isnibcaydan inuu xabiib noqdo marka wax iskula har waxaanbayso ha wada tegine qaalat waxay tidhi kharaja wuu baxay abuu zarci ninkii abuu zarcihaa waa baxay walxaal al awtaabu culimmadu waxay leeyihin qaybtaa hore oo ay leedahay sharaabkan cabaya fa ataqanax waan seexanaya fa atasabax waxay ku tusinaysaa takaluf takaluf waa maxay ayadoon xataa cuntadii rabeen ba isku khasbaysa ayadoo hurdadii hal saaco subaxnimo ka bilaa ka dhammaatay bay sariirta isaga sii jiiftaa maadaama waxay qabatay aysan jirin waxay tihi kharaja abuu zarcin abuu zarci waa bax walxaal alawtaabu haamaha ciirta ah tumahadu la lulayo wakhti barwaaqo ah oo roobkii da'ay oo xoolihii irmaan yihiin oo ciirtu jug leedahay ayuu baxa fa laqiya wuxuu la kulmay imra'atan qof dumar ah macahaa la jirankeedana ay yihiin waladaani laba wiil oo laha iyada u sugnaaday kal fahdayni sida laba haramcadoo kale ah xaggee labadan wiil haramcadka looga shabahayaa laba wiiloo fudfudud oo buurbuuran oo boodboodayoo firfircoon say u ciyaarahayaan ka muuqda ayuu labadaa wiiloo yalcabaani ciyaaraya min taxti khasrihaa islaantaas kelideeda kelida hoosteeda ku ciyaarayaan ayib birumaanatayni laba rumaan ayayna isku tuurtuurayaan oo ku ciyaarayaan laba rumaan ayayna ku ciyaarayaan fa dallaqanii wuu i furay anigii wa nakaxahaa iyaduuna guursaday khalaas waxaad ogeyday soo ammaantay oo adduun soo abuzarci ka warran oo umu ka warran oo bintu iyo ibnu iyo jaariya warqadeedaa la siiyey maxaa dhacay islaantan wiilasha qurxaha badan haysato inta arku wuxuu isiri tan haddaad guursato kuwaasoo kale kuu dhali tan muxuu ku arkoodoo kaleeto gabadhan wuxuu ku arkooday leeyihiin qurux way jeeftaa jeegajeegay u jeeftaa <coughs> waxay culummadu ku sharxeen baan ku sharxaynaa jeegajeegaday u jeefto waa gabar qaarkeeda horena weyn yahay qaarka dambena u weyn yahay dhexduna ay yar tahay jeegajeegadaad u jiifta marka simaheedu dhulka ma qabanayaan wiilashii xaggaa midna fadhiya midna xaggu fadhiya rumaanka xagga laga soo tooro sinaheeda hoostoodu ka baxaya kan kale kuusoo toorna agga ka baxaya qurux intay ka qabto waxaa kaloo suurtooda inuusa taa ka wadin rumaanataynka naasaheedu ula jeedo qof naasa yaryar oo naasa waweyne inay tahay ayadii markuu arku marka intuu u bogay bu ayadiina waraaqdeedii usii dhiiba tanna waxa weyaan meeshiisa waxa weyaan kula aqalgala ayib ninkii markuu sidaas sameeyow furay laftirkeedu ma sii joogina naag la furay fadhi uma yeelso soomaalid ma oran jireen fadhi uma yeelo waxay tidhi fa nakaxtu waxaan guursaday bacdahu gadaashi rajulanin sariyan oo sharaf leh nin sharaf leh ayaan guursaday tiri oo wanaagsanoo ugaas ah kaasoo rakiba fuulay shariyan faras aad u wanaagsan shariyan waa faras aad u sarreeya wa akhada qaatay khatiyan waran marka u fiirso mar waa nin sharaf leh kow waa marka labaad ee faras wanaagsanna waa saaran yah labo waa marka saddexaada waa nin hubkiisa haysto geesiyahoo digtoon wa araaxa wuxuu soo caraabiyey calaya dushayda nacaman xoolo xoolotariyan ee tiro badan hanti aad u tiro badan buu igu faraaqa wa acطaanii wuxuu isiiye min kulli raa'ixatin wax kasta oo foofa zawja nooc geeli qaybbuu iga siiyey oo argi qaybbuu iga siiyey oo lo'dii qaybbuu iga siiyey wax allaala wuxuu hanti hayay mid walba waa ii hantigoyn buu ii sameeyey soo nin wanaagsan maaha intaa wuxuu ugu daray wa qaala wuxuuna yidhi kulii cun umma zarci umma zarci uma zarciyey wa miiri sii ahlaki qoyskaaguna waa baahan yahay sooma reer baahan in markii horeba laga soo gursay sooma xabsataan reerkaagana wax ka tar caawi ariga geela looda waxa allaala waxaad rabtay reerka ka caawi adiguna waxaad rabtay ka cun hadalkaa xataa kii hore kumaynaan hayn inuu yidhi waxaad rabtay xoolahayga ka cun <clears throat> qaalat waxay tidhi nin meel u cadahay meel u madow bay ohan jireen weli ninkii hore iimaankeedu la jira falow jamactu haddaan kuu kulmiyo kulla shayin in wax walboo actaanihii ninkan dambe wii siiyey maa balaqa ma gaarayo asqara aaniyati abi zarci weelashiisii kii ugu yaraa weelasha shaaha iyo wax lagu karsan jiray hal weel oo weelashiisa ka yar ka mida kii ugu yaraa iyo wax allaala waxa ninkaasu haysta isma dhammaytir waxay carabtu yidhaahdaan malxubu ilaa lilxabiibi alawali jacayl waa kii hore islaamtu mar hadday nin hore soo martay mar walba asagii bay la jirtaa noloshiisa ay la bilowday ooy gabarnimada kula qabsatay marka ninkaa wanaagga u sameeyey xoolaha siiyey hantida u gooye boqorka faraska wanaagsan saaran weli waxay leedahay weelashiisa xataa kan ugu yar kuwii abizarci ma dhamo wixiisoo dhan caaisha intaa sheekeenaysa soo xadiis dheer buu galabta lagu daalay intaa caaishaa warramaysano bacdalcish nebi maxamedna waa dhegaysanaya waa la fadhiya hal mar mudaahalana maku aragtan u leeyahy oo oh, taas maxay u samayn weyda oo oh, maxay u caytamaysa weli ma haysaan intaa u dhagraaracanaha gobonnimo taasaa la yiraha nebi maxamed sal ly slam hadduu hadalkeedii tacliiqinaya intaanuu nebigu ku leeyihi qaalat caaishatu waxay tidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam kuntu waxaan ahaan laki adigana ku ahaan ka abizarcin abizarci suu u ahaan jiray liummi zarcin ummi zarci suu u dhaqaalayn jiraan anna kuu dhaqaalaynayaab <clears throat> isla markaba waxaa soo boodi kara dhaxdin ah oo hadda ummu zarci waa la furaye nabi alla miyaaday furi rabtaa nebigu asagaa ku daray inta weydiin buuba ku daro wuxuu yidhi hayra annii laa utalliquki sidii ninkaasu gabadha ugu fiicnaa ayaan anna kugu fiicnaan laakiin asagu wuu furaya anagu ma ku furi doono markaasi aad u faraxda markaasay waxay tii wallaahi anta khayru min abi zarci ilaahay baa ku dhaartay inaadan u dhoweyn ka fiican bay tir muxuu sheegay abu zarci adaa ka fiican bay tir umana dhoweyd xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey wuxuuna inoo faa'iideynayaa ka qaadanaynaa inaad reerkaaga nin walba si wanaagsan ula dhaqanti dumarku way iswaraystaan inta badan waxaa la yidhaahdaa dumarku hadday meel isugu yimaadaan rag bay ka sheekaystaa aroos buu galay iyo mid buu furay iyo xageebu waxaase ka warramaa raggu hadday isu yimaadaanna inta badan waxay iska waraystaan maxaad xoolo haysaa iyo beerihii ka waran iyo dhulka maxaad ku haysataa kenya iyo dhaqaalahaasu maanto dhan kaa waraysan iyo siyaasad waxay culimmadu leeyihiin qolo walba asalkeeda wixii laga abuuray ku mashquulsan yihiin dumarka ragga feertoodaa laga sameeyo nebi aadan ah maanto dhan marka raggii laga abuuray ka sheekaynayaan raggana asalkooda dhoobaa laga sameeyey dhoobadii laga sameeyey dhulkaas wax laga soo bixi lahaa ciddii ku qabsatan uga takhallusi lahaa wamaanto dhan asna ku mashquulsan yahay leeyihiin marka dhaqan iska badanoo caado ah weeye xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa in mararka qaarkood sheekooyinka noocaasoo kaleeta iyo nukadka iyo daraa'ifka noocaasoo kaleeta ah nafta xoogaa loogu raaxeeyo nebi maxamed baa dhegaysanaya sala allahu calayhi wasalame xadiidku inoo faa'ideyn wuxuu kaloo xadiidku inoo faaideynayaa khibradda ay u leedahay dhaqankii carbeed iyo caadaadkoodii caaisho qof kastoo muhim oo muslimana ay muhim tahay inuu dadka dhaqankooda iyo caadaadkooda iyo acraaftooda iyo uu barto curfigooda xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn ninku reerkiisa inuu dareysiiyo inuu jecel yahay nebigu soo muusan ohan umusarci abusarci oo kuu noqon suu u aha umusarci laakiin ma ku furayo inaad jeceshahay furniin la rabin reerka ay hooyo u tahay wanaag aad la rabtay inaad dareysiisid qalbi samaan bay ku joogaysaa markaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa inuu qofku qofta dumarkaahi ee sheegi karto ninkeedu wuxuu ixsaan u galay dumar badan baynu soo marro raggooda ixsaankiisa shoogay soo maa sheeg ha noqonin qof ku gaalooba abaalka iyo wanaagga laguu galay wuxuu xadiidku inoo tusaya aan ka qaadanaynaa ummadihii horoo tegay arrimahooda in laga sheekeeyo si loogu cibro qaato waxay ku xumaayeenna looga fogaado waxay ku saxan yihiinna wixii ka munaasib oo sharcigeenna aan ka hor imaanayn lo aan u qaadanno wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa ninka wanaagsan dhaqanka lagu yaqaanaa waxa weye inuusan dumarka la dagaalamin oo uusan waxa weye afka isku taagtaagin oo maanta dhesa isku rafaadin walidaalika mucaawiya waxaa la weydiiyey dumarkan mid ka mid a ah ninkeeda ka warrantoo waxay tidhi ninkayga anaa ka adag asaguna dadku ka adag yahay tiri waa ammaan markii guriga joogo waxa weyaan maskiin inuu yahay ninbaa waxaa la yidhi inta islaanu inuu usoo argoodo wuxuu niyow maxaan sameeya islaantii baa idhibtay suidil dilbii balaq kaga sii meesha ninkaas talada uu ninku ku siinaya ninkan talabixiyaha ah xaaskiisa ag fadhida show asaguna ma dila asagaaba laga adag yahayba markuu dhaqaaqay u yeertay tirkaala ninkaanu ku khaldine war baan kuu sheegahayaae caawa ceshaha markuu guriga yimaado soo raaco daaqadda ka fiirsasaanu galay tir ceshihii markuu yimid bay tir soo gurguuro halkaa fadhiiso halkaa ka soo gurguray tir gura socda ku soo geli kiyo gurguuranaya <laughs> waa ninkii dusha ka arkaa warka ka fiirsanaya marka waxay rabtaa inay daraysiiso war raggu dhibka waa wada qabaaye islaanta u dulqaado hadday wax kaa sheegtay oo xoogaa ku dhibtay dulqaado walidaalika mucaawiya waxaa laga sheegaa inuu oran jiray yaqlibna alkiraama dumarku ragga wan wanaagsan ayagaa ka adag wayaqlibuhunna alli'aam ayagana ragga xunxun baa ka adag nin islaanta ka adago maanto dhan bagdhabahayo e cararayso fakanayso waawarayd ay ku hayso intaasoo dhaawaca ku taallo nebigu markuu arkay dumar ragga laynaya ulaaika laysu ma ulaaika kuwaasi ma ah biyo nebigu sal alay slam ragga dumarka laynaya waxaad laysan akhyaar ahayn biyu nebigu marka xadiidku taana wuu inoo faa'idaynaya waan ka qaadanaynaa wuxuu xadiidku inoo faa'ideynaya ayaan ka faa'idaysanaynaa xaaskaaga ilaahay hadduu wax ku siiya inaad ka farxisi abuzarci wuu ka farxiyey ninkii ka dambeeyey wuu ka farxiyey waxa weeye inaad ixtiraamtid oo xaq dhowrtid oo hadal siisid sida nebi moxamed uu u ilaaliyey qalbiga caaishana aad u ilaalisid xaaskaagood kaga daytay nebiga sal alla alay waslam wallahu aclam sala allah waslama wbaarak calaa nabiyina moxamedin waaalih